alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam waxa aynu soo qaadanay muqadimadii kitaabka buluq lmaraam min adilat اlaxkaam aw liaxaadiis alaxkaam markaa sheekhu wuxuu inoo sheegay ereybixino amba istilaaxaad uu adeegsan doono waxa uu markaa inoo sheegay ilaa toddoba sheekh oo culimada muxadisiinta ka mid ah oo uu si gaara iyaga uu magacaabay axmed maxamed buu horreysiiyey axmed binu muxamed binu xambal ashaybani imaamu ahli sunnati waljamaca weeyaan axmed binu muxamed binu xambal xambal waa awowgii marka inta badan awowgii unba waaba ku caanbax axmed ibnu xambal waa axad ka mid ah culimada madaahibta fiqiga gaar ahaan madaahibta afarta ah waana mid ka mida ah culimada muxadisiinta kuwa u waaweyn weliba kitaabkiisa la musnad kitaab aad u weyn oo koobsaday in ka badan intaa lixda kitaabee kale ku jira bukhaari iyo muslim iyo abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja marka la isku geeyo waxa ka tiro badan kitaabka imaam axmed inta xadiisa ku qoran laakiin kitaabkiisa shardi kamuu dhigin inuu xadiis saxiixa uun keeno axaadiis saxiixa u badnaadee laakiin axaadiis dhowdhowna inuu keeno iyo xuduudan qaar daciifa ku jira waan dacafkiisa sida rag waa sababta de markaa bukhaari iyo muslim ay uga derajo sarreeyeen oo dee bukhaari iyaba isagaaba wax kasoo warinaya bukhaari bukhaari isagaa wax kasoo wariyay axmed waana culimada ugu waaweyn islaamka axmed bin imam imaam ahlusuna waljamaca buu kasii caanbaxay oo qadiyaddii khalqu lqur'aan waxaa la idhahaa mixnatu imaam axmed dowladdii cabaasiyiinta waktigii ma'muun ninkii la odhan jiray iyo kuwii kasii dambeeyey ayaa waxa saameyn ku yeeshay qoladii muctasilada la jiray axmed bin abi du iyo qolo kale dabeetana waxay ka dhaadhiciyeen qur-aanku waa makhluuq waa mid la abuuray qofka aan sidaa caqiideysanna waa gaaloobaya waa masaladii saxda ahayd cagsigeeda marka qur-aanku waa makhluuq qofka aan qur-aanku waa makhluuq orna waa gaal boqorkii markay saa ka dhaadhiciyeen waxay ku dhahan dee ilaah ugu dhawoowo dadka kalena saa ku laazimi dabeetana culimadu way ka hor yimaadeen marka raggii kaloo dhami way adkeysan waayeen oo dee qaarkood waxay mareen dariiqadii ilaahay u baneeyey ay ruqsadii ah inay idhaahdaan waa makhluuq afka ay ka yidhahdaan dabeetna sidaa ay ila waa la dilayahay lakiin axmed bin xambal waa adkeystay markaa qisadiisu aad bay u dheertay siduu sabraayey sabraayey ee uu doodiina nimankii kaga badiyey aakhirkii ilaahay subxaana watacaala tiisii buu ka dhigay dabeedna waxaa loo bixiyey imaamu ahli الsunati waاljamaca ilaa culimada qaarkood ay idhaahdeen axmed binu xabal diinta wixii uu qabtay cid u qabatay ma jirto markaasaa la yihi walaa abubakar maalintii yowmu ridda abubakar xataa waa kii de markay dadkii diintii ka ridoobeen dagaalamay ee diintii dib ugu soo celiyey dadkii markaasuu yihi walaa abubakar yowmu ridda waayo abubakar taageerayaal buu lahaa bu yihi markaas abubakar wuxuu haystay saxaabo kale oo arrintan ku garab taagan lakiin axmed axbel keligii wa caqiidada baatilkaa baa la aamini lahaa oo saasuunba dee caabixi lahayd laakiin ilaahay isagu sabab uga dhigay marka lasoo ururiyo maslada saasay noqonayso isaga ilaahay sababtii ka dhigay bukhaari iyo muslim bukhaari iyo muslimna dee waa culimada iyaguna ku caanbaxayba inay noqdeen labada kitaabee ugu saxiixsan walow bukhaari ha sii sareeyo abu dawud isna waxa la sulayman bin اlأshcath الsijistani waa ardaygii imaam axmed axmed bin xabalna waxbuu ka soo wariyaa waana sheekh ka mid a ah isna culamada ahlusunna muxadisiinta ah sijistan waa xagga iyo iran iyo dhulkaa marka waxa u dhintay laba boqol iyo shan iyo todobaatankii bukhaarina laba boqol iyo lix iyo kontonkii tirmidi tirmid iyo turmud iyo tarmid intaba loo akriya bn culimadu tirmid waa magaalo markaa magaciisa waxaa maxamed bin ciisa binu sawr atirmidi waa deegaankiisi isna kitaabkaasuu leeyahy kutub kalaba isaga laftigiisu laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii u dhintay tirmidna waxay ku taallaa waktigan afghanistan amba meel lamid ah meelaha xaggaa kuxigtaa nasaa-i axmed bin shucayb bin cali annasaa-iy nasa magaalo ku taalla iiraan waktigan annasaa-i markaas awgeed baa loo nisbeeyey magaaladaasi saddex boqol iyo saddexdii ayuu geeriyooday isagaa ugu dhimasho dambeeyey sunanta culimada sunanta saddex boqol iyo saddexdii hijriyada ibnu maaja maxamed binu yaziid bn cabd llahi bnu maaja alqaswini isaga laftiisu qaswin qaswin waa meel iyaduna xaggaa iyo iiraan amba afghanistan iyo meel kasi sha ku taala deegaanadaas oo culimadu markii markii dee saxaabadu ay halkaa tageen ay dadka diinta gaadhsiiyeen jihaadka ay ku tageen markaa dadku way uheelanaayeen diinta islaamka aad bay u jeclaaneen oo dad dee marka horeba aan la cadaadin jirin ama diinba haysan bay ahaayeen dee dabeetna markiiba iyagiibaa dadkii diintii bartay luqadii carabiga lagaga hadlay dhulkaasi walow luqadii kalena ha jiraan sidaa ogeed baynu arkayna culimada in badanoo kamid inay deegaanada ay kasoo baxeen samarqandi iyo magaalooyinkaasi bukhaare iyo culimada kale ee faraha badan ee uu sheekhu inoo sheegi doono waxaa ka mid a ah imaam malik shaafici baa ka mid a ah, cabdurasaaq baa ka mid a ah, sufyaan athawri baa ka mid a ah, abu dawud aطayaalisi baa ka mid a cali bn اmadini baa ka mid a saciid bin mansuur baa ka mid a ibn abi shay baa ka mid a isxaaq bin rahwey oo imaam axmed saaxiibkee baa ka mid a addarimi baa ka a way fara badanyey ibn abi xaatim abu zurca lama koobi karo halkaasaynu dadka wanaagsan kutub laga tarjumay baa jirta oo de kutubta siyar aclaam nubala uu leeyahay imaam dahabi albidaaya wanihaaya kutubta kale ee iyada laftigeeda saas kore laga qoray waa muhiim inaynu taarikhda dadkaa wanaagsan aynu wax ku ogaano waa mid laga maarmaana darqudni iyo abari iyo ibnu khusayme iyo axaawi culimadaasoo dhan ka mid a ah. kitaabkii baynu iska bilaabaynaa kitaabu طahaara kitaabka koobaad waa kitaab aلطahaara aلطahaara luqaة الnadaafaة والnaزaهة min alأqdaar alxisiya wاlmacnawiya طahaaro ereyga waxaa la carabi ahaan nadaafadda iyo in layska ilaaliyo الnaزaهة min can اlأqdaar alxisiya wاlmacnawiya wixii qurun ah la qurunsanayo o nijaasba dee yay noqonayn markaa luq ahaan la kaadida iska hagaajiyo waktigaa hore intaan sharciba lagu soo dejin waa dhaqan bay wahay ama wixii wasak ee nijaas bayuu noqonayna markaa iminkana waxaa looga jeedaa un marka tahaara ay culimmadu leeyihiin waa irtifaacu lxadasi wamaa fi macnaah waa xadaska waxaa la dhaahdo in la yska kor qaado wa isaalat najaasaat iyo nijaasooyinka in la suuliyo rafcuxadas wa isaalat najaasaat iyo wixii kale ee dee la midka ah soo gudagelaya lakiin labadaas asal noqonaya ahaarada waa lagu horeysiiyaa oo sheekhu kitaabka maadaama yahay kitaab axkaama axkaamta qaabkii fiqiga uu tartiibiyey oo culimadu fiqiga waxay ugu horeysiiyeen ahaarada kitaabu ahaara sababtan waxay tahay dee dahaaradu shay kasta asal bay utahay waata kale ee nabigu sheegay alayh salatu salaam inaanu salaadna ilahay aqbalinin laa yaqbal llahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawada ayuu nabigu yhi alay slat slam midkii ilahay salaaddiisa aqbali maayo hadduu weyse ilaa uu weyseysto aلطahuuru miftaaxu salaa in la isdaahiriyaana miftaxu sala aw طahuur miftaaxu salaa طahaaradu waa laba nooc guud ahaan ereyga dahaara marka kutubta lagu sheegayo dahaara xisiya wa dahaara macnawiya dahaara xisiya ayaa halkan iminka looga jeeda dahaara xisiya waxa weya taa aynu soo sheegno in nijaasada la iska suuliyo isla markaa rafculxades weyse la-aanta iyo wixii lamida ah, maydhashadii dahaara macnawiyana kutubta caqiidada lagaga hadla oo waa qofkii inuu shirkigii iyo macaasidii iyo qalbigiisa ka daahiriyo taasi waa tahaara macnawiya salaaday ku xigsiiyeen haddana salaadu de waxa weeye waayo waa halkii ay ka bilaabeysay arkaan ulislaam marka laga yimaado shahaadateynka alxadiiث اlأwl wradi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam fi اlbaxr huwa aلطahuuru maauhu alxilu maytatu akhrajahu alarbaca wbn abi shayba wاllafdu lahu wa صaxaxu ibn khuseyma wالtirmidiy waxa uu sheekhu yihi abu hureyru kasoo wariyey xadiiska koobaad qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi fi lbaxri badda wuxuu ka yidhi huwa baddu alطahuuru waa miduu daahir yahay maauhu biyihiisu alxilu ay alxalaalu xalaalna uu yahay maytatuhu baktigiisu wixii ku dhex dhinta xadiiskan uu sheekhu asal ka dhigay baabka qaala rasuul lahi sal l sl fi lbaxri hadalka markaas sidaa ibnu baa u dhigay de rasuulka markii la weydiiyey can lbaxr ayuu saa ugu jawaabay ayuu abu hureyra marka hore marka xadiiska abu hureyra warinaya abu hureyra waa garanin oo macruuf huwa aahuru maahu alxilu meytatu xadiiska rasuulka waxa la weydiiyey marka hore aleyhi الsalaatu wasalaam waxaa la weydiiyey dad ka warramay inay badda usa ku safraan oo doonyaha ay raacaan marka haddayba waayaan tusaale ahaan hadday waayaan biyo kale inay ka weyseysan karaan iyo wax lamid ah dabeetana rasuulku alay slat slam su-aashii uu uga jawaabay dheeraadna wuu ugu daray oo su-aasha weydiiyeen iyagu biyaha iyo weysada iyo wax lamidaba hel lakin wuxu uhi huwa aلطahuuru maauhu alxilu maytatu alxilu maytatu buu ugu daray aلطahuur iyo aلطuhuur markaa shayga marka la godo sida alwudu aلطuhuur الsuxuur waa ficilka samayntiisa waa ficilka waa ficilka laftigiisa waa ficlu طahaara matala iyo ficlu saxuur iyo ficlu lwudu iyo lakin haddii la kor dhabo aلطahuur waa ashay aladi yutaaharu bihi waa shayga laftigiisii markaa biyihii ayaa loo jeeda lagu dahaaro qaadanaya tahuur marka la dhahdo alwadu marka imika la dhahda iyo alwudu alwadu waa biyaha laftoodii lagu weyss lagu weyse qaadanaya amba lagu weysanayey laakin alwudu waa ficilka laftigiisii asaxuur waa wixii lagu suxuuranayey asuxuur haddii la godana ficilka samaynta suxuurta lafteeda la suxuuranayo markaa biyaha ay w imika marka daba biyahaasi badu aahuuru wey waa qaar daahir ah waa shay daahira wey maahu alxilu maytatuhu alxiluna waa alxalaal de markaa waxay ka dhigan tahay dhammaan tahaaradii oo dhan baa lagu isticmaalaya biyaha badda waa lagu maydhan karaa waa lagu weysaysanayaa waxbaa lagu nadiifinaya nijaasooyinka lagu suulinaya waa qaacido dhan oo halkaa laga raacay biyaha baddaasi mana nijaasoobayaan ayaa laga qaadanaya xadiiska asalku waa inaanay nijaasooyin biyahaasi waayo way fara badan yihin alxilu maytatuhuna waa almeyta waa alxayawaan aladi yaciishu fi lbaxri waa xayawaanka badda ku nool baa looga jeedaa laakiin haddii markabu ku dego badda oo xoolo noola ay ku dhintaan miyaa la odhanayaa alxilu meytatuhu maya asalkoodii baa iyaga lagu qaadayaayo neefkaa badda ku dhintay ee xoolaha ah, ah waa baktiyo waa la iska tuuraya laakiin wax kastoo marka hore badda ku noolaa markaa miyaa la kala reebayaa mise waa la iswada raacinayaa waa la iswada raacinaya haddii xitaa bani aadam madaxa uga eeg tahay ya iyo hadday abeeso u eeg tahay iyo hadduu xayawaan kale u eeg yahay ya waxaba waxabaad cunaysa waad isku daraysaa inta war alxilu maytatuhu marka aلطahuur waa siiqaة mubaalaga waa kusii xeel dheeraan biyahaasi way aad bay markaa u yihiin waa aahir muahir marka waa aahiru muahir waxna way daahirinayaan sidoodana markood hore daahir weeyaan muahirna waxna way daahirinayaan وعn abi سacيid الkhdري radي الlahu canhu qala qala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslم ina اlmaءa biyuhu طahuur waa qaar daahira laa yunajisuhu ma nijaaseeyo shayun waxma nijaaseeyo akhrajahu athalaatha wa saxaxahu axmedu saddexdii baa xadiiska soo wariyey axmed baana saxiixiyey haye saddexdii laba ka mid isheg athalaatha laba ka mid a si deg deg ay gu sheeg waay adiga ku xiga haye abu daawud tirmidi iyo nasaa-i midka afraad ku daradu dhaqso ibnu maaja akrajahu athalaasa wasaxaahu axmedu xadiiskana marka duruqdiisa la isku geeya waxay wa saxiix bay culimadu yidhahdeene eh? ina almaaa tahurun la yunajisuhu shay biyuhu asalkooda waa daahir waxna ma nijaaseeyaan marka cumuumka xadiiska kolle waa la khasisaya axaadiis kala khasisayso way nijaasoobaan biyuhu laakiin macnaheedu waa maxay xadiiska qeybtan dambea sii waadixin doonta inkasta oo la daciifiyey وعn أbي umamة الbahiliي radي الlahu عanهu qala qala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslم ina اlma biyuhu laa yunajisuhu shayun waxma nijaaseeyaan ilaa maa halaba wixii ka xoog bato mooyaane calaa riixi urtiisa wa acmihi dhadhankiisa wa lownihi midabkiisa akhrajahu ibnu maaja wadacafahu abu xaatim abu xaatimna waa daciifiy walilbayhaqiy bayhaqi wuxuu soo wariyey almaau biyuhu aahirun weeyaan ilaa an ilaa in ilaa mooyaane in tagayara hadduu isbedelo riixu urtiisu aw dacmuhu dhadhankiisu aw lownahu midabkiisu uu isla bedelo lakin binijaasati nijaaso taxduu fiihi ku dhacda taxduu fiihi asalkii daahir buu ahaye taxduu fiihi ku timaado oo ku dhacda dee amba la kulanta kusoo darida marka nijaaso kusoo darido ku timaado mooyaane biyuhu waa daahir waayo xadiiska laakiin qeybtan dambe ilaa ma qalaba calaa labada xadiisa dambe labada xadiis waa daciif Eh, laakiin macnahay sheegayaan culimadu way isku waafaqeen culimada fuqahada iyo culimada muslimiinta o isku waafaqeen in biyaha saddexdaa loo eegayo alawsaaf athalaat saddexdaa sifo in loo eegayo laakiin xadiis ahaan ma ansixin xadiiska qeybta hore rasuulka waxa la weydiiyey alayh wasalaam an natawada min biri budaaca ma ka weyseysanaa biri budaaca ceelka la ihahdo markaasuu yihi almaau aahiru laa yunajisuhu shay biru budaacana wuxuu ahaa ceel lagu tuuri jiray wasakda oo dhan maryaha nijaasta leh kuwa xaydka leh kuwa wasakda kale leh waxaaso dhan baa lagu tuuri jiray dabeetana rasulku wuxu uhi alayh slat biyuhu waa daahiro waxba ma nijaaseeyaan marka waa caamun uriida bihi khusuus waa caam biyuhu maba nijaasoobaan miya maya haddii ay iska bedelaan mooyaane ayuunbay noqonaysaa oo inta qeydka dambe daciif ha noqdee laakiin waa arin laysku waafaqsan yahay in intaa loo eegayo laa yujnasuhu shay shay ku dhaca waxba ka bedeli maayo biyahaasi ilaa in saddexdaas sifo uu bedelo mooyaane oo midabkii uu bedelo amba dhadhankii uu bedelo amba urtiisi uu bedelo biyaha marka lasoo ururiyo waxa weeye asalku biyuhu waa daahir biyaha badda iyaga warkooda waa bayn xadiiskaynu ku haynaa biyaha wabiyada kuwa ceelasha kuwa balayada ku jira kuwa dhulka laga soo saaray alaslu fi lma waa aطahaara waanzalna min asamaai maan طahuura mar hadday daahir yihiin haddii la dha waa nijaas biyahaasi waa in caddayn la helo ilan asalkii baa laga raraya shayga asalkiisii wuxuu ahaa tahaara haddii la biyahaasi way nijaasoobeen dee waa in la helo inay isbedelaan markaa biyuhu daahir muahir weeyaan mar kasta qaar baa meel dhex oo daahirun gayru muطahirin iyo daahirun muطahirun iyo najisun intaas soo qeliya biyo daahira waxna daahirinaya iyo biyo daahiran waxba daahirinaynin iyo qaar nijaasa tusaale ahaan biyuhu markay asalkooda ku sugan yihiin waa daahirun muahir waxna way daahirinaya waana lagu daharo qaadan karaya iyaguna waa daahir laakiin biyihii hadday isbedelaan oo ay isla bedelaan shay aan nijaas ahayn sida liintii sida matalan aanaan sida wax kale oo daahir ah hadday biyihii isla bedelaan waxay qolada meel dhexmarta yidhaahdeen waa aahir hayru muahir waxba aan daahirinayn waxa laakiin jawaabta ugu wanagsan tahay in biyuhu waa aahir muahir iyo najis labadaasay uqeybsamayaan ee kuwan aad leedihiin waa aahirun hayr muahir laba midkoodu bay noqonaysa inay aslulmaa ku baaqi yihiin biyaha asalkoodi iyo magacoodi inay baaqi ku yihiin oo la idhaahdo waa biyo liinle in la ydhah mata iyo inaad leedihiin mayana waxa weeyaan waa waa liin waa farqi baa udhexeya soo maha in la idhaahdo waa biyo liin leh iyo waa liin soo farqi uma dhexeeyo haddii markaa liintii ay ka dhadhamayso amba urtii ay midabkeedii ka muuqdo amaba ay ka urayso laakin biyuhu ay haalib yihiin waa la iskaga dahaaro qaadanaya oo aana lagu daahiro qaadanaya waxna way daahirayaan oo daahir baan ujeeda ta shaki uma jiro waxaaba la yidhahdo waa biyo liin leh waxaa la yhahdo waa biyo saabuun leh matalan marka qaarkood imika waxa lagu daraa kaloriin baa lagu daraa sooma biyo way ka dhadhanta kuwan qasabadaha laftigeeda dawooyin lagu daraa baa jirto ka dhadhaminayso waa shay daahira isla bedeleen markaa mar haddii aanay ka guurin ismulmaai lmulaq ismulmaai lmulaq haddaanay ka guurin maai lmulaq ma waxay macnaheedu biyo haddaanay ka guurin biyihiisa u sii daysna magacaas alma ee laakiin qayd uu ku jiro leeyahay maun fiihi laymoon laleeyahy matalan ka soo qaad aw fiihi saabuun laleeyahay waa biyo saabuni ku dhacday saabunta alka midabkiin ku bedeshay lakin wali asalkii waa qiin laakiin haddii sifooyinkiisiba ay ka qaalib noqotay oo dee sharaabka ad ku cabaysaa dee biyo ma tirahdo waxaad tirahdaa warlin ii kee baad ku qofka biyaanu ku keenaya lakin liintu dee ka qaalib soo ma marka magaciiba uu ka guri marka haddii magacii ismulmaal mutlaq ay ka guraan marka waxaan leenahay biyo maaha waa wax kale lakin biyuhu asalkoodii waa aahirun muahirun haddii nijaasu ay bedesho walow nijaasi ha ku dhacdo haddii bedeli weydo waa daahira sidoodii hadday laakiin saddexdii sifo mid kamida bedesho amaba saddexdiiba ay wada bedesho amba laba kamida ay bedesho ilaah idankia may xabad bedesho biyahaasi maxay noqonayaan nijaas bay noqonaya marka laa yunajisuhu shay rasulku marku ley alayh isalatu salaam xadiiskaa caddaynaya oo ceelkana la weydiiyey waxaan ku dhacay lagu tuuray ka soo qaad mare nijaasaaba lagu tuuray ceelkii biru budaaca oo madiine ku yaallay dee mar haddii maradaasi aanay sifaadkii saddexdaa ka bedelin biyuhu waa daahiro laa yunajisuhu shayun xadiisku saasuu ku yimi ee maaha macneedu biyuhu ma nijaasoobaan o de intaasu xadis biyuhu inay isbedeli karaan in almaa laa yunajisuhu shayu ila ma galaba calaa riixihi wa طacmihi wa lownihi saddexdaas sifo un baa markaa asal ku yahay lakin xadiiska xadiis ahaan waa daciif وعن cبد لله بن cمر رضي الله عنهma qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم إذا kاn الmاء qلتين lm yحmل الخبث وفي lفظ lm ynjs lm ynjs أخرجه الأربعة وصححه بن خزيمة والحاkم وبن حبان cبد لله بن cمر وxuu so wariyey رضي الله عنهma qال وxu uhi qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم إذا kaana hadday yihiin almاء biyuhu qلتين laba quladood hadday yihiin lam yحmil ma qaadaan الخبث wixii wasakha wixii nijaasa ma nijaasoobaan macne wey wa fii lafdin warin kale waxay ahayd lam yanjas ma nijaasoobaan markaa gulatayn in badan ayaynu kutubta ku maqalnay ama ku aragnay xadiiskanna waa saxiix markaa macnihiisu muxuu noqonaya haddii biyuhu ay qullatayn gaadhaan ma nijaasoobaan oo bal ka waran waayo hadday nijaasa laftigeeduba qullatayn tahay bal waayo waxaad ka warantaa haddii nijaasu ay ka qaalib noqoto iyagoo qullatayn ah, saddexdii sifo ay ka qaalib noqoto xadiiska waxaa lagu fasirayaa waxau rasuulku ka warramaya alayhi isalaatu wasalaam biyaha hadday farabataan inta badan dee nishaasa ku dhacdaa horuma bedesho weyaan macnaheedu markaa biyaha badan maul alkaiir waxa u yar halkay ka bilaabman waa qullatayn iyo wax kasii fara badan ayaa inta badan biyaha biyo badan lagu tilmaamaya marka haddii dhibickaadii ay ku dhacdo biyihii qullataynka ahaa ma nijaasoobayaan macnaheedu waxa weya inta badan aqlabkoodii ma bedeleyso sifaadkii ma bedeleyso culimadu laakin dariiqo ayay qaarkood mareen dhexe oo waxay tilmaameen biyaha waxaynu uqaybinaa maun qaliil iyo maun kaiir biyaha yar iyo biyaha badan biyaha faraha badan waa qulatayn iyo wax kasii fara badan saddexdii sifaynu eegnaa ben marka maxaynu eegeynaa saddexdii sifaa loo eegaya laakiin biyuhu hadday qulatayn ka yar yihiin xadiiskasay ku fasira wey hadday biyuhu qulatayn ka yaraadaan walow saddexdii sifaba iyo isbedeline bimujaradi mulaaqaati nijaasati caleyh aw fiihi ayay nijaasoobayaan xadiiska saasu noqonaya bale mar hadday qulataynba biyi ka yaraadaan oo nijaase ay ku dhacdo isla markaa waxuu aanay ka bedelin saddexdii sifo dhanankii iyo midabkii iyo urtii he way nija way nijaasoobayaan mar hadday qulatayn ka yaryihin hadday qulatayn ka badan yihiin nijaase ha ku saddexdii sifo maa leegaya hadday bedesho waa nijaas haddaanay bedelina nijaasba culimada qaar badan oo kamidna ah meel dhexe mareen waxay dhahdeen meel kale mareen waxay dhaheen maya biyuhu amba yaraadaan amba ha qulatayn wax doona ha noqdaane saddexdaas sifun baa loo eegayaa daliil gaara looma hayo qadiyada ku saabsan qulataynka sidaasaana daliilku dhow yahay in saddexda sifun loo eegayo biyuhu ha yaraadaan amba yaraani haddii caagad biyaa halkan kuu taallo oo dhibic yaro kaadii ku dhacdo de qulatayni wuxu dhowtanm aad bu yii waa laga yaba dhibicda kaadid inan wa ka bedelin waana najaas kaadi waa isku waafaqsanya mar haddaanay bedelin iskaga weysiisa weyaan lakin calaa xaddin culimada qowlkooda markaynu qabanay xadiiska ay ku fasireen waad iska daynaysa ixtiyaadku waa gaar waxa la dhaha ixtiyaadku inaad mar haddaad kaba shakido amba waswaasu kaa yar galo istiraado dee iskaga tago qaar kale u leexo dac yaribuka ilaa maa laa yaribuka ayaad ku socon markaa lakin asalkaa laga warramaya alkhabana markaa halkan nijaasta looga jeeda sida riwaayada dambe ay sii cadayso wafii lafdin lam yanjas ma nijaasoobe waxaa markaa xadiisku nabigu noqonaya calayhi salaatu wasalaam biyuhu inta inta badan markay fara badan yihiin inta badan isma bedelaa weyaan inta badan isma bedela lakin inta yar waa laga yaaba markiiba nijaasu inay bedesho ayuuma noqonaya qulatayinku waa intee haddaba qulla ayuu mufradkii noqonaya waa shay waktigaa dee la isticmaali jiray qulladuna waa jalxad asalkeeda weyno markaa la yaqaanin waxay markaa culimadu ku fasirayaanu qaarkood waxay dhaha waa khamsu qirab labada qulo qullad kastaa waa qarbatayn wa nisf waa laba qarbadiyo iyo bar qarbadku waa mid berigaa la isticmaali jiro gaara isaga laftiisu shan qarbad bay noqonayaan bal marka litirada imika litir baynu inagu garanayna soo maha wasadu waa imise litir laba boqoloo litir soo maha ya meelahaasa lagu timia laba boqoloo litir qulatooyinkana waxa la tiraa laba foosto gobolo oo dee aan foosto dhamaystiran haddana isku noqonayna wax ka dhiman yihiin markaa waxaa la sheegay ilaa boqol iyo dhowr iyo lixdan litir inay qulateyn kusoo ururayaan boqol iyo lixdan iyo litr barhkii weliba ayay qaarkood ku qiyaaseen bal boqol iyo toddobaatan ba gaadhsii meelaha boqol iyo toddobaatan marka waa laba foosto wax ka dhiman yihin qulateynki waa foosto wax ka dhiman yihin waa foosto iyo badh marka si kale loo dhigo marka si kale loo dhigo maxay noqonaysaa maya waa foosta iyo iyo iyo rubuc bay weli wax ka badantah foosada marka afar meel loo qaybiyo waa min conton litir marka laba boqol oo litir ay tahay dabeedna marka marka lixdankaa lagu sheego waxay noqonaysaa foosto iyo foosto afar loo qaybiyey ayay noqonaysaa ida qaala rasuulu lahi sal l sl ida kaana almaa qulatayn hadday ahaadaan lam yaxmil اlkhabath marka xadiiskan iyo xadiiska hore way shabahaan oo biyuhu waa daahiro waxama nijaaseeyaan waa markay biyahaasi fara badan yihiin dee ceelkaasina si gaara ah u fara badnaa sidaasoo kale kuwana inta badan nijaasu iyadoo yar baa laga yaaba meelaha inay ku dhacdo biyihii waxba ka bedeli ilaa ay awsaaftiisa bedesho mooyaane haba badnaadaan markaas وعn abi hurayرata radي الlahu canhu qal qala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslm laa yktasilu axadukum midkiin yuu maydhan fi lma biyihii yuu ka maydhanin oo uu ku maydhanin addaa'imi biyihii taagnaa wa huwa junub isagoo janaabaysan akhrajahu muslimu walilbukhaariyi walaa yabuulanna iyuu ku kaajin uu ku kaajin axadukum midkiin fi lmaai biyihii addaa'imi taagnaa in soconaynin alladii biyahaasoo laa yajri daaim xadiiskaaba fasiray alladii biyahaasoo laa yajri aan soconaynin laa yataxarak uma yaktasil fiihi haddana yuu ka maydhanin biyaha dhexdooda yuu ka maydhan haddana aw yaktasilu fiihi yuu ku dhex maydhan walimuslim laa yaktasil minhu yuu ka maydhanin marka hore yuu ku maydhanin yuu ka maydhanin wali abi daawuud walaa yaktasil fiihi yuu ku maydhanin min aljanaabati toddobaynu insha allah halkaakasii wadi wallahu aclam